aakhiro ku lahaa oo fadhigiis uu ahaa waa la tusaa waa loo soo bandhigaa hadday meel feexan aheedna raaxadeediiu helaa hadday meel xun aheedna helaa waxaa la ogsoon yahay aakhiro qofka qabriga marka la dhigo aa ugu dambayda subax iyo galab laakiin macnaheedu waxa weeye yidhahdeen culummada waxaa loo soo bandhiga laba waqti oo qadarka u dhaxeeya inta subaxa iyo galabka u dhaxeeya uu yahay laba waqti oo qadarka u dhaxeeya zamanka u dhaxeeya uu la eg yahay inta subaxdii iyo galabtii u dhaxayda ayaa loo soo bandhiga labadaas waqtiya loo soo bandhiga labadaas waqtiyo loo soo bandhiga waxaa udhaxayda inta subaxdii iyo galabtii udhaxayda laakiin hadde aakhira galab iyo subax kama jiro qofka marka la aaso galab iyo subax waa ka dhammaada idaa maata marka uu dhinto axadukum qof idinka mid ah fa innahu qofka yucradu calayhi waxaa loo soo bandhigaa maqcadow makaanu fadhigiisi bilqadaati subxi iyo walcashii galabkii fain kaana ay fain kaana almeyitu qofka meydkaa hadduu yahay min ahlijanna ahlujannaha mid ka mid ah haddii qofkan meydka ahlujannaha uu ka mid yahay fa min ahliljanna waxaa la soo qadaraa falmacruudu calayhi maqcadun min maqaacidi ahlijanna fain kaana almeyitu qofka meydkaa min ahlijanna hadduu ahlujannaha ka mid yahay falmacruudu calayhi shayga loo soo bandhigaa maqcadun min maqaacid ahlijanna waa makaanu fadhi oo makaanu fadhiyaalka ahlujannaha ka mid duu ahlujanno yahay waxaa loo soo dhigaa waa maqcad maqaacidda ahlujannaha ka mida wain kaana almayitu maydka soo qadar ismu kaanaha wain kaana ay wain kaana almayitu qofkaa maydkaa hadduu ka mid yahay min ahli naari ahlunaarka fa min ahli naari falmacruudu calayhi waxa loo soo bandhigaa maqcadun min maqaacidi ahli naar waa makaanu fadhi makaanu fadhiyaalka ahlunaarka ka mid ah taas marka wuxuu daliil xadiidku u yahay cadaabka qabriga iyo naxiimka qabriga in qabriga qofna lagu ciqaabayo qofna loogu nimcaynayo ilaahay ha nagu daro kuwa loogu nimcaynayo sidaasuu xadiisku marka daliil cad uu yahay wey rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayه wasalama qaala wuxuu yidhi yacqidu shaydaanu shaydaanku waa guntaa calaa qaafiyati ra'si axadikum qof inin ka mida madaxiisa qadaadkiisa ama jeegadiisa meeshaas oo madaxa meesha dambo surka iyo madaxu iska saaran yihiin halkaasuu gunud uga xidhaa yacqidu shaydaanu shaydaanku waa gunta calaa qaafiyati ra'si axadikum mid inin ka jeegadiisa ama qadaadkiisa ayuu xidhaa idaa naama qofku markuu seexdo huwa qafkii naama marka uu seexdo alaaa cuqadin saddex guntooduu ku xidha saddex guntoodu qaybtaas dambeo jeegada ayuu uga xidhaa qofku markuu seexdo waana habeenkiiyo maalinkii maaha waa habeenkii bis habeenkii qofku markuu seexdo saddex guntoodu halkaas qadaadka ama jeegada ah ayuu uga xidhaa yadribu waa yeelayaa shaydaanku calaa kulli cuqdatin gunud kastaba makaanaha meesheedii meeshii ugu talagalay uu gunud walba ku xidha gunuud walba meeshii ugu tala talagalay ayuu ku xidhaa calayka laylun dawiilu soo qadaro qaa'ilan xaal uu shaydaanku leeyahay ayuu xidhaa qaa'ilan xaaluu shaydaanku leeyahay calayka korkaaga waxaa ahaaday laylun dawiilun habeen dheer farqud hurud ah. ta saddex guntood ku xidho uu leeyahay habeenku waa dheeryahay seexo ah, hurud habeenku dib uu dheeryahay wuxuu rabaa salaadii subax inuu seejiyo te salaatulleylba seejiyo haddana subxigiina seejiyuu rabaa marka calayka leylun dawiluna tusayda inay habeenkii gaar ku tahay oo maalinkii uusan ku xidhin taasaa kutusayda qaa'ilan xaaluu leeyahay calayka korkaaga waxaa ahaaday leylun habeen dawiilun dheer habeenkii wax badanaa ka hadhay farqud hud saas daraaddeed fiiriya dadka aan xoogaa iimaankooda xooga badnayn xataa haddaad kixido tiraa salaada tuko haddana waa laabana shaydaanku wuxuu leeyahay waa dheriya habeenka yaan hurdada lagaa qasi waa ku laabana waa ku laabana waa ku laabana addinkii afka lagu hayo uu ku laabana xale shaydaana ah hawaayeynaya oo le habeenku dib u dheri nabigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam fain istayqada qofku hadduu kaco hurdada ka kaco fadakarallaaha oo allaah uu xuso dikriga qofka marka hudada uu ka baxo alla ku xuso kitaabka horean kusoo qaadan ah, kitaabkii hore aan ku soo qaadan ma joogto adig kitaabkii hore aduma joogto hayaxayaha dikrigishee jazaaka allahu khayr sidaas wey marka dikrigii oo kitaabkii hore aan ku baranay mid kamida ah, dikrigu waa badan yahay mid alla mid kala akrido oo isku kamid laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha illa اllah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila bilah allahuma qfir lii amase alxamdu lilah aladi axyaana bacda ma amaatana wailayhi nusuur iyo mid alla mid kala akrido waa isku mid adkaarta ku soo aroortay waa inaad akrido haddaadan akrin guruda waa kugu xidhnaani shaydaan fain istayqada qofku markuu hurdada ka kaco fadakarallaah allah uu xuso inxallad waxaa furmayda cuqdatun hal gunud hal gunudaa horta furmayda laba ku hare fa in tawadaa hadduu weese qaato inxallad cuqdatun gunud kala furmee hadduu weese qaato hadde waa qofkii weese keliya laga riday kii janaaba ku waajibtay weese gunud uga furmi me qubayskiiya uga furmi asaga waa inuu qubaysto waxa weeya culumadu waxay yidhahdeen weese qaadku calabada aa ah, dadka weese marka laakiin qofkii janaaba ku waajibtay ee aan qubaysan gurudu ka furminme waa ku xirnaane duusan qubaysan marka qofkii janaabo lagu lahaa waa inuu qubaysto weyse qaatana markuu sidaas sameeya midda labaad ka furmayda kii aan janaaba ku waajibinna weyse kaliyahay waa furmi midda labaad fa in tawada'a hadduu weyse qaato inxallad way furmaydaa cuqdatun gurud fa in sallaa hadduu tukado salaatulaylu tukaday taxiyatu masjidu tukaday ayu salaa fain sallaa hadduu tukado inxallad way furmaydaa cuqaduu guntihiisa kulluhaa dhammaanteed guntihii oo dhan markaasay wada furmayaan faasbaxa waa waa beriisanaa nashiidan xaala uu yahay mid nashaadsan dayiba nafsi dabeecad wanaagsan qofkii haddii uu intaas maro waa kacay adkaartii u akhristay waa weyse qaatay haddii qubays waa qubaystay salaadii tukaday subaxdii qof nashaad leh oo danihiisa qabsan kara farxad leh oo qofkii la kulma ku farxayo oo dabeecad wanaagsan uu noqona sidaasuu noqona maxaa waa qof shaydaanka iska naaray soo ma jeedin nabigu wuxuu yidhi salى اllahu alayه wasalam wailaa macnaha wain lam yafcal haadihi اmadkuuraati wey intaas hadduusan samayn wailaa wain lam yafcal haadihi اlmadkuuraati intaas la soo sheegay hadduusan samayn hurdadii alla tagtay ma kicin alla ma xusin ma weysaysan ma qubaysan ma tukan adhow barqadii intaa isagoo indhakumaalle soo kacayo wejiga biyo iska marmarshay uu dadkii soo dhex aad ummaddiiu soo dhex aad nabigu wuxuu yidhi salى اlahu عalayه wasalam asbaxa waa waa berisanaa khabiisa nafsi xaalu yahay mid dabeecad xun kaslaana oo wehsilow ah eh. waa dabeecadxiisa akhlaaqda dhana ka guban khabiifa nafsi waxaa loola jeedaa suuqulquluq ah, akhlaaqiisao dhan waa xunta dabeecad xumo iyo akhlaaq xumo iyo carar isaga dhan caraa wejiga ka saara hayla shaydaanaa gunti ugu xihan yahi shaydaanaa guntiba ugu xihan yahi marka dabeecad halkuu ku arka akhlaaq fiican halkuu ku arka waa qof shaydaan guntiba ku xirtay waa noocaas oo wesilow isaga dhan caajisan oo iska halaaqoonaya saas isagoo uu soo kacaya marka qofku inuu ku dadaalo inuu shaydaanka iska xijaabo oo xuska alle iyo dikriga alle uu ku xirnaado sidaas wey rawa الbukhaariي can ibni cabaasin radia allahu canهuma can الnabiy nabiga wuxuu ka wariyey salى اllahu عalayه wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi amaa ina axadakum qof inin ka mida idaa ataa ahlahu ehelkiisa hadduu u tago macnaha xaaskiisii hadduu u galmoodo wey ehelkiisa hadduu u tago waa kinaaya can اljimaac idaa ataa macnaha waxaa loola jeedaa idaa araada maaha markuu galmooshadii sameey kadib ee waa marka uu doono intuusan samayn wey idaa ataa marka waa idaa araada waa marka uu doono wey amaa ina axadakum qof idinka mid ah idaa ataa ahlahu idaa araada ityaana ahlihi marka uu doono inuu xaaskiisa u galmoodo oo waqaala uu yidhaahdo bismi illaah magac allaan ugu galmoona allaahumma ya allah allow jannibna shaydaana shaydaanka naga foge yuusan wax nala wadaagin haddaan bisinka la qabsan shaydaanku shaqadu la qabsana cuntada waa jimaaca waa la gela kulli shaqada waxbu ka qabsana shaqada waxbu ka wadana marka meel shaydaan saa darteed carruurka dhasha ibnu shaydaanu noqona maxaa shaydaana wax ka dhalay ibnu shaydaan aabii shaydaana qayb ku leh hayla waxa laga abuurayaaba aan shaydaan ka yimid qayb ka mida soo ma jeedin marka meeshaas waa meesha musiibadu ka dhacayda carruurta hadda kadib wax lagama qaa marka hora loo xirsi xiraa soo ma jeedin marka ku intaanba la abuurin ayaa loo xirsi xiraa laguna dadaalaa in ilaahay ka abuuro mani adiga taa oo kaliya iyo hooyadiis aabiis kaliya oon mani shaydaan meesha soo geli sooma jeedi halkaasaa la rabaa meeshaasna waa meel aflo waa meel kaflo dadka banu aadamka markaas kaflada ka qaaliba u badan kaflada markaasoo kale ka qaaliba shahwada ka qaaliba markaas dikriga alle in laga tagay u badan tahay waana shaqadii shaydaan hadda waa siduu rabay inay soo baxaan ubad fara badan oo aan loo xirsi xirin oo uu aabbe u yahayba meeshuu ka rabay bu meeshuu ka rabay meesha meel marka aad u muhiimo wey amaa ina axadakum qof idinka mid ah idaa ataa ahlahu idaa araada ityaana ahlihi marka uu doono eelkiisa inuu u galmoodo oo waqaala u yidhahda bismi illaah magac allaan ugu galmoonaa allaahuma ya allah allah janibna shaydaana shaydaanka naga foge oo uusan waxnala wadaagin wa janibi shaydaana shaydaanka ka foge maa rasaqtanaa waxa aad nagu risaaqday oo fa rusiqaa ninkaas iyo gabadhaas lagu risaaqo waladan caruur oo fa rusiqaa lagu risaaqo ilaah siiyo waladan oo camalkaas ilaah walad ka siiyo lam yadurahu caruurkaas ma dhibayo ashaydaanu ah shaydaan ma dhibayo shaydaan lam yadurahu shaydaanu cumuumaa ku jira maxaa yeelay lamtu waa nefyi yadura ficilka marka nefyigu galo waa ka nakirati fii siyaaqi nefyi maxaa yeelay nefyi wuxuu ku dhacay masderka ficilka marka meeshaas waxaa macnaheedu ay la mid tahay lam yadurahu shaydaanu ey lam yaxsul lahu durun min ashaydaan shaydaan xaggiis wax dura uga imaanmaa ayu durin wax dur ah uga imaama waa caamarka dur oo dhan uga imaama xaafid اxaji marka fatxulbaariga markuu sharxaayey wuxuu yidhi alqaadi iyaad ijmaac wuxuu ku soo naqliyey dur cumuumkaas inuusan sidaas baaqi ku ahayn ee uu yahay maksuus cumuumkaas inuusan ahayn cumuum maxfuud ah ee cumuumkaas la khasiisay sababtoo ah durka shaydaan waa badanya tusaale xadiis saxiixa waxaa ku sugan nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam ma jiro caruur dhasha ilaa shaydaana kelida ku dhufta markuu saas hooyada uga soo baxo marka laga reebo nabi ciise iyo hooyadiis xagga labadaas dhig inta kale saas marka loo soo qabto oo hooyo ka soo dhammaadu kelida ku dhufana caruurku sidaasu la booya booyinta caruurku gooya marka uu caruur dhasho sida badan waa qayliya qayladaas kelidaas shaytaan ku dhufana nabi ciise iyo hooyadiisa lagaaka laga badbaaday taas waa dur waa midda koobaadu ku salaamo adduunka markuu yimaado dagaal u diyaar garow wey ah. sow inaad nebi aadan ma tihid ah. inaad nebi aadan sow ma tihid nebi aadan iyo duriyadiisa iyo aniga dagaalaa noo dhexeeyo ah. ee dagaal u diyaar garow keliduu ku dhufana kaas waa dur waxaa kaloo dur ah waalida dadka uu waalayo caqliga waxa weeyaan ka ridayo oo majnuuniinta noqonayo oo ku tumanayo oo dhibayo waa dur shaydaan waxaa kaloo dur ah waswaaska dadka waswaasan weyse qaadala salaada xirala tukala waa dur shaydaan waxaa kaloo dur ah qofka inuu gaalba ka dhigo oo uu baadiyeeyo ama faasiq uu noqdo qofkii waa dur wuxuu yidhi markaa alqaadi ciyaad sida xaafid ka soo raaray culammadu way ku ijmaaceen inaan macnuhu ahayn haddii adkaartaas la akriyo durka dhammaan nuucyadiisoo dhan isku dar hal mid arki maayo caruurku maaha macnuhu maxaa yha haddii sidaas la yidhaha waxaa ka imaanaya caruurku inuu macsuum noqdo ambiyada qof aan ahaynu macsuum maahno dembi kama dhowrsaano culmadii marka midba dheelu ku dhuftay marka durkaan la yidhi ma dhibayo kee loola jeedaa ibnu daqiiq ulciid oo kaleeto ixkaam axkaamka wuxuu leeyahay durkaas waa midka waalida caruurkaas adkaarta loo qabtay oo dariiqaas ku dhashay shaydaan ma waalo ah, ma waali karo caqligiisa ma taaban karo ma fasahadi karo ma habeenkaasa loo xegi karo waana nacfi weyn soo ma jeedi maanta imisaa shayaadiin dhibaysa dadka waxa weeyaan inta shayaadiintu dhibaydaa ummadda furuskeeday ku dhow yihin soo ma jeedi ama ruuceed waa waxaad u badan taas waa mid xaafidku wuxuu kaleeto oo a'imo badan oo kalena ay sheegeen a'imada galana waxay yidhahdeen maya loolama jeedo horta macsuumu noqona mana laga hadlayo jiro laakiin dadka gaalooba ama faasiquuba noqon ma ee wuxuu ka mid noqonayaa addoommada alle oo saalixiinta oo rabbi uu yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan ah, ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan suldad kuma lihid addoommada ilaah yidhi addoommadaas horta gef waa ka dhaca laakiin waa dad sulxa ah oo haddii gaf ka dhacana ilaahay u toobad keeno marka habeenkaasa loo xilsi xiray saalix uu noqonayo gaalna noqon ma faasiqna noqon ma qowlkaas culummadu waa u badan yihin qowlka saddexaad mujaahid ayaa ka soo raray waa qowlka dhahaya galmooshada kama qaybgalayo haddii adkaarta la akriyo haddii kale galmooshaduu ka qaybgalaa ibnu shaydaana meesha ka dhalan hadda ibnu shaydaan hadduu dhashana balaayaa dhacday soo maha shaydaan inuu aabbahaba ka mid yahay ah, qawlkaasna waa qowl adugu aqwaashaasa saddexdaasa ugu cadcad aqwaasha laakiin durkii oo dhan un loolama jeedo kollayba in ilaahay laga magan galo xaaladaas oo xaalatulqaflaha dadka badankoodu ilaahay aysan xusin in ilaahay la xuso qofku wuxuu ku helayaa wax uusan hadda qabsan karin markaas kadib fursaddu markay dhaafto wax uusan waxba ka qaban karin ayuu ku helaya hadday tahay cuduradii shayaadiintoo laga badbaado hadday tahay gaalnimada iyo fisqiga weynaayo laga badbaado hadday tahay cunug asaga dhamuba haddee waxa weeyaan dhalashadiisiiba shaydaan ka qayb galay inuusan kuu dhalan kulligood waxaasoo dhan waa fawaa'id waa weyn fawaa'idaasna ilbiriqsigaasaa lagu helaa hadduu ku dhaafo waa fursad tagtay rawa الbukhaariyu can ibni cumar radia allahu canهuma qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa dalaca markuu soo baxo xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda waa darafka ugu horreeya ama geeska ugu horreya markuu soo baxo idaa dalaca markuu soo baxo xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda fadacu salaata salaada ka taga xataa tabrusa ilaa ay qoraxdu soo wada muuqato oo weliba dhulka ka go'do ilaa inta soo muuqato ay dhulka ka go'do ay dhulka u jirto waran inti leeh ilaa ay u jirsato waxay culammadu ku qiyaaseen markay qoraxdu soo baxdo dhulka ka dhammaato ilaa han iyo toban daqiiqa markaad joogto markaas kadib salaaddii waa la tukan karaa culamada mucaasiriinta ka hadla ilaa adgu شaن iyo toban daqiiq haddii la joogo khalaas waa dhamaada waqtnahyi waqtulkaraahiyadii waa dhamaaday marka qoraxdu markay soo muuqato ilaa ay dhulka ka go-aydo ilaa waran qadarkiis intaa salaada ka taga idaa dalaca markuu soo baxo xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda fadaxu salaata salaada ka taga xataa tadrusa ilaa qoraxdu soo muuqato wa idaa qaaba markuu qarsoomo xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda oo qayb ka midu ay dhulka gasho fadaxu salaata salaada ka taga xataa taqiiba ilaa ay wada qarsoonto tanna waa inay wada qarsoonta labadaas waqti marka in salaad loola qasto salaadaasoon sabab lahayn waa xaaraan qadcana mana banaana salaad aan sabab lahayn waktigaas in la tukada waa xaaraan qacan oo iskama tukan kartid masaajidkaad joogtay qoraxdiiyaa soo baxday salaad iskama xiro kartid salaad aan sabab lahayn markaan leenahay salaad sabable waa la tukana oo maalan qofaa salaadii subax ka hurday wuxuu taxay iyadoo madaxa keentay sug qoraxda soo baxda dhihima isagaa wakti inuu sugaa sax maaha waktiguu kacay waa inuu tukadaa qofaa sidoo kale salaadii casir ka dayacantay ama waa halmaamay ama waa ka hurday ama si unbaa waxu ka noqdeen qoraxdiioo gees ka dhigtay ayuu ku baraarugay ama uu fursad u helay waa inuu hore ka tukado isago marka salaadii sabab leh ama mid qadaahoo horaa lagu lahaa waa iska tukanaa isago salaadii marka sabab leh waa la tukanaa laakiin salaad aan sabab lahayn maya ma la tukan karo fadacu salaata salaada ka taga xataa taqiiba ilaa ay qarsoonto walaa taxayanuu ha kula dadaalinina bisalaatikum salaadiinna duluuca shamsi xiina duluuci shamsi qoraxdu waktiga ay soo dhalanaydo walaa taxayanuu ha kula dadaalinina bisalaatikum salaadiina waktigaas ha ku aadinina duluuca shamsi xiina duluuci shamsi waktiga qoraxdu soo baxee walaa quruubahaa walaa xiina quruubihaa waktiga ay dhacaydana ha kula dadaalinina walaa quruubahaa walaa xiina quruubihaa waktiga ay dhacaydana ha kula dadaalinina salaadiina oo ha ku aadinina fa inahaa ciladu maxay tahay فainahaa qoraxda tabluqu way soo qalataa bayna qarney shayطaanin shayطaan labadiisa gees meesha udhaxayda aw ishayطaani bayna qarnayi shayطaani shayطaan labadiisa gees meesha udhaxayda halkaasay ka soo baxdaa wuxuu yidhi raawiga laa adri ma ogi aya daalika labadaas kee daalika waxaa lagu ishaaraa shayطaanin oon al lahayn iyo ashayطaani oo alle labadaas lafdi marka bimacnaa madkuur a loogu ishaara daalika oo mfrad lagu ishaari jiray a laba lagu ishaara cawaanu bayna dalik siduu qur-aankaba ilaahay ugu ishaaray marka laa adri ma ogi uu yidhi raawiga aya daalika kaas midkee qaala hishaam uu yidhi raawigu waa cabada ibnu salmaan cabadata ibnu salmaan can hishaam ibni curwa can abiihi can ibni cumara axaadiisa loo wari sanadka saasaa loogu wariyey abada abadata bnu salmaan can hishaam ibni curwa can abiihi can ibni cumara marka raawiga xadiidka hishaam ibni curwa ka warinaa a wuxuu yidhi hishaam inuu yidhi ashaydaani oo u algelshay iyo inuu ka daayay labadaas ma kala qaad taas waxay kutusaydaa taxariga iyo dadaalka ruwaaddu ay ku dadaalayaan axaadiista nabiga xaraf yar meel hadduu ku soo siyaado oo isan hubin waa sheegaya wax yar xaataa in lagu soo daray ka ilaalinaya marka xadiiskaas nabigu marka wuxuu caddeeyey sal اlahu alay waslama ciladana lakugu diidayo salaada waktigaas waa tashabuh bilkufaar gaala isku ekaysiina ku jirta iiriya gaala isku ekays ilaa nabigu wuxuu sheegay sal اlahu alay wasalam qoraxdu markay dhacaydo markay soo baxaydo shaydaanka madaxiisuu ku aadiyaa labadiisa gees oo madaxuu ku aadina qoraxda hooskiisiya marka dadka ku aadan hooskiisiya soo baxa ilaa qoraxda isagaas ku aadiyey dadka qoraxda caabudoo gaalada aha markaa sujuudayaan hooskiisiiyay ku sujuudayaan kaannahum yacbuduuna shaydaana marka ayagu qoraxda u sujuuda isleeyi ah, laakiin waxay u sujuudeen shaydaan ay noqonayaan ah, inkastoo hadda qorax loo sujuudo shaydaan loo sujuudo isku midta aysan waxba haba istaagin qoraxdiiyuu ku aadiyey labadiisa gees hooskiisiya dadkii ku soo baxaa hooskaasay ku sujuudayaan dadka qoraxda caabudaa ayagoo isla qoraxda u sujuuda laakiin shaydaanku u sujuudsan markaasaa waxaanan leeyahay idinku waktigaysan sujuudinina marka bal waxaad aragtaa sida ilaahay nooga fogaynaa gaala isku ekaysiinta qofka muuminka alla u tukana qoraxda xaggeedana uba jeesama iiri allgu tukana niyadiisu waa maxay allah inuu sujuudo qofkan gaalkaana qoraxda u sujuuda laakiin maxaa kaliya isku ekaana muuqaalkii sujuud iyo isku mar la sujuuday xataa qalbigaba aan ku kala duunaana daahirka inaan iskaga ekaana alla diida saasaa alla u xarima bal iriy marka halkaas maxay kutusaydaa daahirka haddaad gaalka iskaga ekay sidoo tira anugu hadda qalbiga kama waafaqsanin hadda wax ku tarimi iriy muminiintu ayagoo qalbiga ilaahay ka niyeysan oo ilaahay ah, u sujuudaya waa la muuqaalkii miyuusan u ekaan waktiga ay sujuudayn hasujuudinin waana doonta arrintaas ah, oo xataa maalinta fiiriya cashuuraa ee bisha muxaram nabigu markuu soomay waxaa la yidhi yahuudduna waa sooman maalinkaa hadda yahuud soomkiisu ansixi maa waaba gaal isagu laakiin waa sooman ayagu maalinkaas nabigu wuxu waa inaan khilaafna laba maalinaan ka dhigayna maanta taasuca aan ku darayna fiir marka xataa muuqaalka niyada iyadoo laysku khilaafsan yahay xataa muuqaalka in looga ekadaan la ogolay sidaasa ilaahay u kala duway ilaa yahuudda waktigii nabiga ay yidhaahdeen ninkan waa nabigay sheegaya sal la ninkan shay kasta inuu nagu khilaafu rabay ah, wax allo waxaan anagu samayno waa inuu khilaafaa saasaa ka go-anay ninkan yahuuddii saasay fahmay laakiin annaga dhallinyaradeena muslimiintii qaaran saas fahmayn sooma kuwa ah, hadda jemiska isku wada dhejiyey oo waxa w gormu dilaa gormu dilac isleeda oo salaada iska dhacdhacayo say u tukadaan aan karin ah, surwaalay isku toleen ay saas u miiqayn u sirsira yeeshinta bahalkii laalaabma markaasaa fiiri salaadii sidii sharcigaas uma fadhiisan karaan ya iftiraasaa laga rabay ma u fadhiisan karaan tawarukaa laga rabay ma u fadhiisan karaan hadba siduu uqaatoori karo uqaatoora hadba sidii hadda dhinac u tur adba si saylaha dhig sidii uu u kalankoodsan karo inuu ilaahay aabudo oo salaadiisaan sidii nabiga u tukado wuxuu ka doortay gaalkaas inuu labiska ku waafaqo surwaalkaas inuu qaataa kala fiican inuu sida nabiga u tukado kaog waana waxa ugu horeeya ilahay wejigiisa marka la tago qofka laga xisaaminayo salaada kaog salaadii nabiga salaadaa noqona wax kuu tarimin sida nabiga uga fariisan karti sa bala kugu tolan soo ma jeedin bala kugu tolan awradaadii waa tajsiin waa suuraysanta soo ma jeedin ma u fariisan karti sida nabiga sala la ma u tukan karti dad rukuucda hoos u dhig cawradaada bannaan karta bala kugu dhacdo bur waxaatan iska tuur ah, gaal iskuma ekaysiyo waa laga carara meeshaad ku aragta gaal waa la khilaafa soo ma jeedin meel alla meeshaad ku aragto waa la khilaafa gaal ee lama waafaqo subxaan allahi miyaad ku farxaydaa berri isku waddo ilaahay inuu marsiiyo ilaa qofka yaa lala soo shirina aakhiro almaru maca man axabba qofku cidduu isku ekaysiiyaa lala soo shirina marka warra iskuma ekaysiiyo war halkaan jijima laguma xirto nin jijima xirta bal idinku bal fiiri banu aadamku hadduu baadiyoodo waxaad arkaydaa waxaad male mid kasta calaalkuma halkaas ugu xihan magac ku qoray subxaan allah awaman yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami gayru mubiin dumarka ilaahay weyna wuxuu noo sheegay gabdhaha waa la qurxiyaa xagga jijima uga xir dhegta ka dalooli surka wax uga xir gabdhaha waa la qurxiya wiilashii waa kuwaana surkiyo wax laga gelina tusbaxu gelina tusbaxu waa mid ugu hordiy waa tusbax shaydaan maaha miduu ku wardinayo gaal uu wax halkan ugu jiraan marka soo ma jeed gacanta caalku magac lagu qoray ama amase waxa wey kuulxus kuulxus aa ku jirta surweelku waa lagu tolay waxa wey saasa foodi hadday gaal u ekaa diiday oo tin madow ay noqotay gaal wuxuu midku isku ekaysin waa mid tin gaduuda foodiyaa laga masha gaduud soo ma jeed mar dhow dhagaha iyagoo daboola firi ha war ka qabta tage dhalinyaradu waa tagna guntiga qabta waa naar meesha loo socdaa war meesha loo socda waa naar Ah, gaal la isku shabaho waa naar wax soo haraya mar ah, wiil halkaa jijima ku xirtay maxaad inuu dhagah dalooliyo maxaa u diiday ah, sideeda wax walbaaba inta ummaddu munkarka diidan tahay ayaa dadku la yaabaya laakiin tilaabtan markuu qofku qaado hadduusan duntiga la qabin oon la dhihin naarta ka joog midda kuxugu ku tilaabsana mid walbaaba waa laba mari soomaalina waxay yidhahdaan ceeb waa afar afmaruji kadib waxay yidhahdaan caadiyu kaa dhiga soomaalid munkar caadi lagama dhigo haad afar af maroojis wey dhib male f kadib dadkaagaad ka mid noqona ka war munkar hadduu calima waana ummadda mararka ay halaagsamaan waa marka munkarku macruuf agtooda ka noqdo oo la inkiri diido qof sigaar wato halkaad aragtood tiraado cad waa dadka dadka badankooda cab eber wey meeshaas meel musiiba ka dhacdo haa tiraado ma sigaar waa loo badan yahi sigaar see macruuf ku noqona waa munkar in loo batay miyuu ku sax ku noqona ya maya qofkaad ku aragta sigaar waa inaad u naseexaydo diri maydid caay maydid aflagaadayn maydid ceebay maydid war ilahay ka cabso walaad iska tuur beled walaad iska tuur midkaad aragtaba adigu nusxiga yaa lagaa wey oo naarta guntiga ka qaba qofka oo wanaagga la jeclow oo u naseexee subxaana allah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam yaati shaydaanu shaydaanku waa u imaanaa axadakum qof idin ka mid ah fayaquulu wuxuu leeyahay man khalaqa kada shay hebel yaa abuuray shay hebel yaa abuuray adiga yaa ku abuur ka bilaaba man khalaqa kada shay hebelna yaa abuuray xataa yaquula ilahu ihaa marka dambe man khalaqa rabbaka rabbigaa yaa abuuray fiiri tartiib tartiib u wadaa marka horuu ku wataa laga hara laba daba galo markadanaas inuu meel xun kuu wado waa laga hara nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam faidaa balaqa shaydaanku markuu gaaro hu meeshaas halkaas mar hadduu soo gaaro falyastacid biاllaah ilaahay ha ka magan galo ah, ilaahay ha ka magan galo ha yidhaahdo acuudu bilahi min ashayaan ji waa inuu gartaa shaydaan inuu wato waa inuu fahmaa waxa wada oo su-aalaha weydiine qalbiga wuxuu kaaga soo dhacaya waxaas qalbiga kaaga soo dhaca cidda ku weydiinayda inay shaydaan tahay waa inaad garataa oo shaydaan ku wato ah, shaydaan inuu ku wato waa inaad fahamtaa falyastacid biاllaah ilahay ha magan galo acuudu biاllaahi min الshayطaan الrajiim waa inuu yidhahdo walyantahi hana ka joogo waswaaska isisi weydiinta ha ka joogo waa laba arrimood marka isweydiinta ka joog oo qalbigaaga ka eli ilaahayna magan galo taasna marka waxay kutusaydaa shaydaanku waa cadow wuxuu rabaa qofkan diintiisa inuu fasaadiyo wuxuu rabaa diinta kalima xataa caqligaaga inuu fasaadiyo ood noqoto qos waswaaslow waswaasku marka dambe cuduru noqona saad wax isku weydiinaydo marka inuu caqligaaga fasaadiyo rabaa diintaada fasaadiyo waxaa kaloo xadiisku kutusayaa sidiisa qofka waxaan qusayn waa inuusan weydiin waa inuu ka haro waxaan ku qusayn lama dabagalo ah, waxaan ku qusayn lama dabagalo taasuna waa calaamad calaamadaha nabinimada ka mid a ah. nebi maxamed nabinimadiisu tusa xadiiska meeqaa shaydaanku suu wax u weydiinay waswaastay oo kale qalbigaa waxaa iiga soo dhacaa wax aan hadda afku karin waa gaalnimo macnaha ah, gaalnimo ah, gaalnimo laakiin taas nabiga nusxigiisaan idiin sheegaya saxiix muslimka waxaa ku sugan nabiga sala allahu calay wasalam addadaa weydiiyey waxay rasuulka allow marmaraa qalbiga waxa nooga soo dhacaa wax inaan ku hadalno cirku uu nagu soo duma ay nagala fuuda nabigu wuxuu yidhi awajadtu daalik ma hesheen arrintaas a daaka sariixu liimaan waa iimaan cadli waa iimaan cad macnaheed waa maxe nicibda aad nacayda waxay tusa in iimaan qalbiga kaaga jiro marka waxba kaa dhibi maydo ka har adug aduu ha sii wadwadi waxaas in qalbiga ay kaaga soo dhaceen sooma dhibsaydid daaka sariix iimaan waa iimaan cad khalaas marka qof dambe adugu haweydiin iskaga har ha sii wadwadi daaka sariix iimaan rawa الbخaariي can cmraan بn xusayn radي الlahu canهuma can النbi nebiga wuxuu ka wariyey salى الlahu عalيه wasalam qaala nabigu inuu yidhi iطalactu waxaan daalacday fi ljannati jannada fara'aytu waxaan ku ogaaday أksara ahlihaa ehelkeeda inta ugu badan alfuqaraaa danyarta inay yihiin waxaan daalacdu yidhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam jannada jannada ilaahay tusay oo daalac siiyey dadka ugu badan ee ahlu jannaha waa fuqarada saas yidhi nabigu salى الlahu عalيه wasalam dalactu waxaan daalacdoo fiiriyey fi ljannati jannada fa ra'aytu waxaan ogaaday akara ahlihaa eelkeeda dadka ugu badano alfuqaraa dan yarta dadka tabar yarta oo dan yartaho fuqarada inay yihiin wa dalactu waxaan daalacday fi naari naarta fa ra'aytu waxaan ogaaday akara ahlihaa dadkeeda oo naarta dadka gala inta ugu badano annisaa dumarka inay yihiin inay jannada u bateen ma fakrigaa keenay fakriga miyaa keenay xaafid ibn xajar fatxulbaariga xaashiyadan dabcadan daaruminhaajna waan kugu yaallaahe wuxuu yidhi ibnu babaal waa imaam maalikiya oo bukhaariga sharxay wuxuu yidhi macnuhu maahan qofka faqiirkaa waxaa fadliga u waajibiyey fakriga sidaas darteeda qof kastoo faqiir ah qofka keligaa waa ka fadli badan yahi macnuhu saas ma maaha macnuhu saas macnuhu maahan fadliga faqiirka waxaa waajibinaya inuu qofkaanu faqiir yahay ah, marka waxaa waajiba faqiirku keliga waa ka fadli badan yahay macnuhu saas maaha ee macnuhu wuxuu yahay fuqaradu adduunka waa ka badan yihiin aqniyada adduunyada inta aqniyada ah iyo inta fuqarada yaa badan fuqarada badan dadka inta ugu badana naaray gashaa soo ma jeedid dadka ugu badan laakiin dadka muminiinta ah dadka mu'miniinta ah ee jannada gelaya adduunka fuqarada iyo aqliyada yaa badan marka mu'miniintii soo socda adduunyada waxaa badan fuqarada ismala dhow ah, sidaasay ugu badanayaan jannada marka marka macnaheedu waxay la mid tahay yuu yidhi ibnu badaar dadka adduunka fuqarada ugu badan ama muslimiin ha ahaadeen ama gaal ha muslimiinta xataa fuqaradaa ugu badano macnaheedu intaas laakiin fakriga janno ku geli maayaan waxay jannada ku galeen oy jannada ku aadeen waa salaaxooda suubanaantooda caqiido wanaagsan iyo cibaado wanaagsan inay lahaayeen saasay jannada ku galeen saas xaafid ibnu xajar waa tacqiibi wuxuu yidhi xadiiska daahirkiisu laakiin wuxuu tusaa ataxriiq calaa tarki tawasuci min addunya boorin laysku boorinayo adduunyada in lagu balbalaarsado in layska daayo taasuu ah, xadiisku tusaa wy xaafi ayadoo la og yahay faqiirku fakriga kaliya jannada ku geli ma ee wuxuu ku gelaa waa salaaxa iyo sabarka uu fakriga ku sabro ah, waa salaaxa suubanaanta laakiin xadiisku haddana waa tusaa in laga tago balbalaarsiga adduunyada sababtu maxay tahay uu tusaa horaan u soo marnay dadka hantida hela badankoodu way ajar yaraadaan ilaa man qaala haakada wahaakada wahaakada dadka hantilayaalka ah yidhi nabigu sal اlahu alay waslm waxa weeyaan way yar yihiin ajarkoodu iyo sawaabkoodu waa yar yahay ilaa qof midig iyo binic iyo horay iyo gadaal u bixiya maahane wa qaliilun maahum intaasaas yaraydana waa yarta marka hantida dadku markay helaan inta jannada ku gadanaydaa yar ee qofku hadduu hantidii helo jannana ku gato waanadii soo ogaanay laa xasada ilaa fi itnatayn wax la majeersadaa ma jiraan laba maahane qof ilaahay maal siiyey maalkiina duruqda qayrka ku hurgufaya iyo qof ilaah cilmi naafica ah siiyey ee dadka baraya ku kala saara marka sababta loogu boorinaa dadka inay maalka iska celiyaan maalku markuu ku soo galo inaad janno ku gabato ku dadaali maydid ilaa qof dhifa maahane kuma dadaalay haddaadan ku dadaalinna waa ku khasaare sidaas weeye sababta laiskugu boorina ee fakrigu keligiis ma laha ajar dumarku sababtay naarta ugu bateenna xadiis bukhaariya muslima nabigu ku sheego waa la weydiiyey nabiga sala allahu calay oo nabigu wuxuu yidhi tugsirna lacna wa tagfurna alcashiira gabadaa weydiiday waati rasuulka allow sababta naarta ugu badana maxay nabigu wuxuu yidhi lacnada badina lacnada marka naaraa lagu galaa dadka dadka lacnada oo qof aan ilaah iyo rasuul lacnadin lacnada naartaa lagu galaa nabig wuxu uhi lacnadaad badidaan ah. marka waa rin khatar ah waa in laga fogaabaa lacnada rag iyo dumar wixii dumarku naarta ugu galaana rag waa ku gelaya ee macnaheedu waxa weeye waa ka lacnad badan yihiin ragga wey ee wixii gabaru ku gartay naarta oo lacnadaa haddii ni samayn waa ku gela waa ku gela tan kalena nabigu wuxuu yidhi watakfurna alcashiira raggaad ka abaalka dhacdaan ragga ayaad ka abaalka dhacdaanoo gabadhu zawjkeeday ka abaalka dhacdaan nabigu wuxuu yihi sala allahu alيه wasalam mid idinka mid ah ninku hadduu sanadkoo dhan wanaag ku wado mar hadday wax ka aragto ay dhibsato waxay leedahay weligay qayb kuguma arag taasna waa dariiq naarta lagu galo abaalka dhaca qofkii wanaagga kuu sameeya haddaad tira weligay qayrkuguma arag waa dariiqada naarta lagu galo iyaduna marka taasna waxay tusaydaa dumarka inay waajib ku tahay inay diinkooda ilaashadaan sabraan dulqaataan lacnada aflagaadada iyo abaalka dhacana ay ka fogaadaan sababkii gobor naar ku gashay hadaad adugu la timaadinana waa ku geli rawa الbukhaariي can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka laa yidhi salى اllahu calayh wasalam awalu zumratin jamaacada ugu horayda oo telijuljannata jannada gelayda suuratu muuqaalkooda muuqaalkooda calaa suurati اlqamari dayaxa suuraddiisa ayay ahaadeen suuratu muuqaalkoodu calaa suurati اlqamari dayax suuraddiis ayay ahaatay dayaxaasoo laylat albedri habeen afar iyo tobana ku sugan fi lidaa'ati wاlxusni xagga iftiinka iyo quruxda dayax afar iyo tobana oo kale wey xagga iftiinka fi lidaa'ati wاlxusni xagga iftiinka iyo quruxda dayax afar iyo tobana oo kale weeye jamaacada koobaad oo jannada galeeda dadku waa jamaaca jamaaca islama nuur eka islamana waxa weeyaan fadli eka nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alayه wasalam laa yabsuquuna candhuuf kuma tufaan fiiha jannada jannada dadka muminiinta jooga candhuuf ma tufaan meeshu waa meel deegaan rasmiya ah waa meelan laga guuray waa mustaqbalkiioo la yimid haddii candhuuf lagu tufo ee jawiga iyo hawada iyo dhulka wax dhana hallaaba ilaa meesha laga guuri maaha waa deegaan rasmiya ma garatay marka haddii laydha candhuufa lagu tufo malaayiin sano wax laabay eh marka marka candhuufba maleh ilaahay uguma talagelin waxayna taasu ka timaadaa ila culummadu cuntadan la cuno aa kala duwan cuntadan la cunayo aakira qiimaheeda maleh candhuuf maleh xab iyo xaako maleh saxaro iyo kaadi laguma arko waa cunto saas markuu cunaba jirkay kasii baxaydaa ayadoo miskiga ka carab badan ah, ayaa jirka ka baxaysa cuntadaana aan aan tii ahayn oo ka duwan saas darteed cabdullahi ibn cabaas waa kan dhihi jiray shay kasta oo jannada ku sugan oo lagu sheego hadii lura moos hadii la yidhaahdo shimbir hilibkeed magacay wadaagaane kaa tiqin maaha ah, magacay wadaagaan isku dhadhan maaha isku qiimo maaha isku wax kama samaysna magaca unbay wadaagaan ilaa moogta adiga magaca taqaan in wax lagugu sheega maan si kale u fahmay marka magacaa lagugu sheega maahane cuntada halkan laga cuna janno ma taallo jannada waa ka duwanta waa ka sarayda laa yabsuquuna canbuuf kuma tufaan fiihaa jannada walaa yatamakhaduuna mana diifsadaan diif ma leh sanka waxba kama soo baxayaan wasan diif ma leh oo sankooda waxa weeyaan malax iyo diif iyo midna ka soo bixi maa walaa yataawaduuna mana saxaroodaan saxaro male meeshu waaba halaabay haddii waa wey intaas lagu saxaroodo waxaasoo dhan laguma arko waa mustaqbalkii mustaqbal adduunya maa adduunyo waxa weeye siaad u ordayda u ordayda ka qabo qabo qabo aad leedahay aa lagu leeyahay waxa macaan haddaad cunto sankoraa kugu dhacaya iska ilaali hilib iyo waxa haddaad isku daydana <laughs> kostoraala ku sugaayo soo ma jeedin wax waa ka cad oo xawuu tabcay bal aduu ka tale baabuurka tari soo ma jeedi magaalada riyaal wadanka sacuudiga guriga ugu dheer nin kale aan nin shiiku ka sheegay guriga ugu dheer ah. uri gurigaas nin kale waxaa la soo dhiga diga kalluun dhaylo wax walba qudaarta cagaaranoo xooluhu cunaan maaragta taas cunaan cuntadan yaa cunaa kuwa meesha hoteelka xaaqadooda asaga wuxuu ka helay marka sheeg bal meel sheega duusan janno ku gal horta hadduu janno ku gatay ka faa'iyo laakiin adduunyo goob raaxa ma goob raaxa ma weliba sida badan hantida markuu helaayo waa maru xataa tabar dhigay shaawo wax kama galo cunto wax kama galo waxa weeyaan waa tabar waa tabar dhigay marka geedaan mustaqbal haddaad ufahanto waa kasaarta wallahi mari dhinac walba uu ka liito markaasay imaanay hadday imaan haydada soo ma jeed marka meeshaan waxay kutuseen marka looga talgelin raaxa looguma talgelin waxa weeye wa mustaqbal maahane waxa loogu talagalay meel laga shaqaysto oo qofka wax ka qabsado qofkii shaqaysadiidaana ka shanlay intaasa loogu talagalay oo loo shaqaysto mustaqbalka waa kana meel mustaqbal laa yabsuquuna canruuf kuma tufaan fiihaa jannada walaa yatamakaduuna mana diifiyaano diifna ma iskagama diifiyaan walaa yatagawaduuna mana ku saxaroodaan aaniyatun weelashooda fiiha jannada dhexdeeda xaal ay ahaadeen adahabu waa dahab ah, weelasha wax lagu cunaa waa dahab wa amshaaduhum shanlayaalkooda waa jamcu mishdi shanlayaalkooda ay ku shanlaysanayaan min adahabi waalfidati dahab iyo fiday ka ahaadeen waa dahab iyo fiday ka samaysan yihin shanlayaalka lagu shanlaysanayo qofka adduunka hadduusan is ilaalin nimcadan ma helayo nabigu wuxuu yidhi salى اlahu alayh wasalam wa majaamiruhum idamadooda mijmarka mijmarka waa kan lagu shido waxyaalaha laisku udgiyo uunsiga iyo cuudka iyo fooxay waxyaalaha laisku midka xulaha dabka inta lagu soo dhaalmaarta lagu rido kaas weeye mijmarka wa majaamiruhum idamadoodu alaluwatu waa cuudhindi waxa weya aluwadu cuudi cuudulhindi cuud ladhaha jiro aad u caraf badan kaas wey maaha wa la shidanayo waa kan wa lagu shidayo hubeelkaa saas hal malayna wa la shidayo marka waa la carfinaya maxay yihin marka iyagu waa wax rabbi kaliyu garan kara weelkiya cuudulhindia ah, weelka wa lagu udginayo oo lagu soo qaadayo waa udga weelkiya cuudulhindia wamajaamiruhum cidhamadoodu alaluwatu waa cuudulhindi wa rashum dhididka ka baxa hadda adduunka waxaad aragtaan qofku markuu dhidido dhididku waa wasaq waa ura daban qubaysan waa isku soo uri soo ma jeedid wa rashum dhididkoodu almisku waa miski waa adduunka waxa ugu caraf badan dhididkoodaaba ayaga caraf soo ma jeedid isagaa caraf ah cuntaduna dhididkaasay noqonay iyo daacobis oo wax walba ka caraf badan adduunka waxyaalaha kaleoo murugada ah oo oo tirada badan waxaa ka mid a ah dad inay iskhilaafaan laakiin wuxuu nabigu ka hormariyey sal اlahu alay slm wuxuu yidhi walikulli waaxidin nin kasta oo minhum ahlu jannaha ka mid ah zawjataani laba xaasa u sugnaadeen labadaas xaas waxa weeyaan xuruciintii jannada lagu abuuray iyo gabdhihii mu'minaadka ahi adduunyada alle ku caabuday halkaasaa dhammaan lagu diyaarinaya labadaas wey labadaas wey marka nin kastaa laba xaasuu labadaas xaasoo yuraa oo arkaa muku suuqihima shanshadooda ama kubkooda dhuuxa ku jira min waraa'i laxmi hilibka gadaalkiisaa laga arkaa min alxusni qurux daraaddeed saas halkaas markay taagan tahay lugteeda shanshadeeda ama kubkeeda hilibka saaran ma qari karo lafta dhuuxa ku dhex jira dhuuxa lafta ku dhex jira caadi u muuqana bal xadiis kale waxaa ku sugan toddobaatan labis hadday qaadato toddobaatan isku joog toddobaatankaasuu shanshada ma qari karaan quruxdeeda iyo dharaanteeda toddobaatan ay saaqi oo labis oo midba mid ka koreeyo toddobaatankaasuu ma qari karaan shanshada dhalaalkeeda buuxeeda halkaasa laga sii arkara waana quruxda waa quruxda meeshaas marka meeshaasaa rabaa in loo tartamo nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alيه waslam nimcada mogta haddii ciil iyo muruga ku haydo nimcadu dhedhen male adduunyada wax kastood cuntaa wax kuu tarimaan haddii ciil ku hayo aakhira ciil kama jir qof aad ciil qabto lama arko wanazacnaa maa fii suduurihim min hilin wax allo wiii xataa labadii muumino cugdad isku qabtay waa laga siiba waa laga siiba jannada intaysan gelina fag laga wada siina waxay isku qabeen markaasay adduunka isku jeclaanay hmm nabigu wuxuu yidhi sal اlahu calayh wasalam laa khtilaafa wax iskhilaaf ah baynahum bayna ahlijanna ma ahaanin walaa tabaaquda isku carooshana baynahum bayna ahlijanna ma ahaanin quluubuhum qalbiyaalkoodu qalbun waa qalbi waaxidun keligiis qalbun waaxidun oo laga sifeeyo waas lagu wariyey in laysku idaafeeyana waa sugan tahay qalbu waaxidin hal qof qalbigiis macnaha hal qof sidiisiioo kale isku waxbay jecel yihiin isku sibay u farxayaan isku sibay waxu arkay adduunka horta khilaafka waxa keena aragtida kala duwan aduu waxbaa sax u arkay ama qalad arka waa isku dhacayna adduunka taasaa dhibka keena aakhiro ma jirto hal qalbiyeed muddo isku sibay wax u fahmayaan markaasay isjeclaanayaan marka ah. ma jirto aragti iskhilaafta iyo ra'yi kala duwan aakhiro kama jiro dadka jannada gala wey kuwa islacnabaya kuwa naarta gala iyagoo isku si wax u arki maya adaa noogu horseeday adaa igu raacay oo ii mag yeelaan ayaga hoogaa dhex iyo is ayaga hoogaa dhex yaalla wuxuu yidhi salى اlahu calayh wasalam yusabbixuuna allah allahay u tasbiixsanayaan bukratan aroortii iyo wacashiyan galabkii aroor iyo galabba ilaahay iskaga tasbiixsanayaan laakiin fiiriya tasbiixda hadda haddaad akri tegto waa shaqo oo hataa haddaad maqaboodda inaad daashaan dhacdo soo maaha saas maahan midda aakhiro midda aakhire saas maahan xadiis saxiix muslimka xadiiska jaabira caddaynaa yulhamuuna tasbiix watakbiir kamaa yulhamuuna nafas wuxuu yidhi tasbiixda iyo takbiirta waa lagu ilhaaminaa sida neefta ka bax adiga hadda neefta kaa baxayda dhib may kugu hayda may inay baxaydaba xataa adugu inaad u fiirsatana ma og soo maaha farxaday ku tahay neefta kaa baxee tasbiixdu waa saas ma ahan shaqo ay waxa weyan hawl ku haydan maaha maaha sidaa neeftaan hadda adiga sanka ka san kaa socota ma shaqaad hayda haddee hadda ma ogid hadda markii lagu weydiiyadaba kadib aad ku baraarugaysa wa iska socota mana ogeyn soo ma ahan waa noocaas oo kale tasbiixdaas ee mid shaqa ah oo sida maanta midda oo hadde middaan mogta waa camal janno lagu rabo lagugu kalifay ma ahan takliif marka marka takliif ma ahane tasbiixdaanu laysat can takliif uu yidhi imaam اqurdubi abucabaas alqurdubi waa shiiqa mfhimka iskale xaafid xajara ka soo naqlina haada taصbiix laysa can takliif wailzaam maaha wax lagu kalifoo lagu ilsaamiyey xadiiska jaabira fasiraya xadiiskana midkaan sheegnay rawa bukhaariy can anas bn malikin radia alaahu canh can اnabi nabiga wuxuu ka wariyey salى اlahu alيه waslm qaala nabigu inuu yidhi ina fi ljannati jannada dhexdeeda la shajaratan geedaa ku sugan jannada geedaa ku taalla geedaasoo yasiiru uu u soconayo arraakibu qofka gaadiidka saaran fii dillihaa hooskeeda mi'ata caamin boqol sano qofka gaadiid saaran gaadiidkaas ayu raakibin furidda u yidhi xaafid midkuu raba ahaato gaadiidka nuucu raba ha ahaato qaarna waxay dhaha maya gaadiid socodkiisu dhexdhexaadi boqol sano hadduu geedhaas hooskeeda socdo kama gudbi karo weynanka geedku wuxuu leeyahay waxaasna miraa ku rara ah, oo la iska cunayo ayaa ku rara boqol sano saasdaad u socoto korkaagay saas miruhu u raaracaan iska gura wa dillihaa hooskeeda hoos goormuu yimaadaa curfiga adduunyada hoos waa midka la yskaga ilaaliyo qoraxda kulaylkeeda hoos saasaa lagu yaqaan saas darteeda culummadu waxay yidhahdeen hooska waxaa loola jeedaa naciimihaa wa raaxatihaa geedda nimcadeeda midhaheeda barwaaqadeedaad ku hoos soco kama gudbaydi ee hoos qorax laga horsada qoraxmaba jirtaba meesha ah, qorax ma jirto ah, marka dillihaa waxaa loola jeedaa naciimihaa saasuu yidhi xaafid xaafid ibn xajar dillihaada waxaa loola jeedaa fii naciimihaa wa raaxatihaa waa barwaaqadeeda iyo raaxadeeda oo luqada carabiga waxaaba la yidhahdaa cayshun dhaliil uu yidhi wa minhu qawluhum carabta qowlka yidhahdaan cayshun dhaliil nolol raaxa leh saasay yidhahdaan marka raaxadeedaa lagu soconaa ah, raaxadeeda qaarna waxay yidhaahdeen dillihaa ay naaxiyatihaa jihadeeda ah, geedaas jihadeeda macnaha daraf haddaad ka tagto darafkeeda kale jihadaas taad u socoto geedda boqol sano kama gudbaydi intaasoo macnahaba waxaa loo leeya loo sheegayaa oo ta'wiilaadkaas iyo tafsiirkaas loo keenaya war qoraxu ma jirto hooska la sheegay xuu yahay hooska lagu faasiina marka qoraxu ma jirto ee waxaa loola jeeda geedan midhaheeda iyo nimcadeeda iyo raaxadeeda ayaa intaas lagu soconaya saasaa loola jeeda inna filjannati jannada waxaa ku sugan la shajaratan geed geedaasoo yasiiru uu soconaya arraakibu qofka gaadiidka saaran fii dilihaa harkeeda miata caamin boqol sano laa yaqtacuhaa xaal uusan goynayn rawa الbukhaariyu can raafic ibni khadiij radia allahu canhu qaal samictu nebiya nabigaan maqlay salى اllahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay alxumaa qandhada ama xumadda waa xanuunka kulul oo qofka qabanaya alxumaa xumadda ama qandhada min fawri jahanama jahanama karkeedu ka ahaada qofka xumadahaydo ama qandhaduhayd ood arkaydo jahanama karkarayda karkarideedaasay ka timid qandhadaas halkaasay ka timid say uga timid dee ilaahay wax walba awooda laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluuna ilaah wuxuu sameeya lama weydiiyo ah, mu'miniintana sifaadooda maxaa ka mid a ah? wاladiina yu'minuuna biاlgayb muminiinta waxaysan aragaa ilaah u sheegaa markaasay rumaystaan gaaladuna waxay dhahdaan itus oo itaabsi markaasay gaaloobaan ah, marka in naartii markay karkarto ay kulaylkeeda qayb soo tago qofkan qandho ku noqdo qudrada alle kuma cusla ah, wax ku culus ma jiraan asbaabu u samaynayaa ilaah uu asagu doonay markaasaa karka jahanama qayb ka mid ah aan qofkaan qandhahan ku qabana saas darteed xadiis saxiixa waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu calayه wasalam alxumaa xadu kuli mu'minin min annaar qandhada ama xumadda waa nasiibka qof kastoo mumina uu naarta ku leeyahy qofka muuminka naarta intaasu ku leeyay waa qofkaan macnaha naarba geli doonin xumadaas iyo qandhadaas intaasu naar ku leeyay naar kale ma arkayo marka jahanamo xaggeeday ka ahaata marka ta'wiilka sidaasaa ka saxsan xaafidkuna waa sheegay xaqiiqo weeye in culummada gobol yidhaahdeen oo jahanamo markay karkarto karkariddaa sabab ka yimid ayaa qofkan xumadda ku qabanaya alxuma xumadda ama qandada min fawri jahanama naarta jahanama karkeeda xaggeeda ayuu ka ahaadaa fabriduuha ku qaboojiya cankum xaggiina bilmaai biyo marka ku shuo qofkan dhal markaad aad aragto qabooji Ah, biyo marmari qandhadaas markaad ku aragto qofka caruurkii qofkii weyna kulli hubayso saas darteeda hargebka oo qandhadan ay haydo weligaa adduunka arkamedi dawo uga feecan hubayso weligaa arkame ah, qofkii marka aan bukiita qabinoo markaa hadda qabo biyaas aysan khatar ku ahayn bal firi weliba goormaa la qubaystaa markii waagu beriyo biyo xaloo dhan qabow ahayo meel dabayl ku dhacay maaha baraf baraf oo cudur isagu kuwaas ku qubayso markaad hargebka qabto hmm daadan awal burkiito iyo jiro kala qabin waxa weeye noloshaada arki maydo hargab wax uga dawa badan laba goor haddaad qubaysatan dib u arki maydo marka hargab aad aragto habeen iyo maalin baa la qubaysa qofkaad ku aragto waa loo qubeeya xumadii halkaasaad isku dayday ah, adoon tijaabo aysan ka ahayno ay kaa tahay rumayn waa inaad ku dhaqantaa de qofkii jiro kale qaba oo macnaha qubayskaanu jiro kale u keenayo taas waa baab kale kaas kama hadlin anugu rawa الbخaariyu can abi hurayraةa radي الlahu canhu ana rasuul الlahi rasuulka ilaahay salى الlahu عalيه wasalama qaal naarukum naartiina juz-un waa qayb qaybtaasoo min sabciina juz-an toddobaatan qaybood ka mid ah toddobaatankaas juz oo min naari jahanama naarta jahanama ka mid ah dadkan adduunka wax lagu shito nabigu wuxuu leeyahy salى الlahu عalيه wasalam naarta jahanama oo kulaylkeedii toddobaatan loo qaybiyey qayb ka mida wey sidaa darteed macnaheedu waxa weye naarta jahanama dadka adduunka tob lixdan iyo sagaal kulaylay dheer ah, dadkan kulaylka adduun dadkan dadka adduun kulaylkiisa oo la jibaaray lixdan iyo sagaal goor oo lagu sii daray sidaas wey nacuudu bilahi min annaar qiila waxaa la yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo in kaanad in hushaamiye kaanad naarta adduunaaba ahaatay lakaafiyata mid ku filan rasuulka allah naartan adduun haddii inta la shido qofka guriga ayadaaba ku filan oo qofka guri karta saasay yidhahdeen saxaabadu qaala nabigu uri fudilat waxaa lagu siyaadiyey calayhaa naarta adduun bitiscati wa sitiina juz-an lixdan iyo sagaal juz kulluhunna dhammaantood mid kastoo ka mida milu ah, xariha oo kulaylkeedao kale u leeyahy lixdan iyo sagaal kulayl oo mid walbaaba keligiis midba adduun leegyaha lagu dara nacuudu bilahi m meesha nuucaasa markaa qofku inuu ku dhiirado oo uu ku talagalo yidh anu hakaanan doortay waa nasiib dar ah, nabigu wuxuuna sheegay qof walbaa jannadu gela ilaa qof isagu diiday maaha naarta waxaa aadaya qof yidhi anuu naaraan rabo qof kale aadima kullu ummatii yadkhuluuna aljanna uu yidhi nabigu sala la ummadaydoo dhan janna gelayaan ilaa man aba qof diiday oo yidhi anuu naarta raba janno ma raba maahan markaasaa le qiila waman yaba rasuulka low yaa janno diidaya man adaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad adaa nabig wuxu uhi sala allahu alay slm qofka iyo adeeca waxaan ka har idhi ka hara waxaan idhi samee sameeya waxaan sheegay rumaystaa jannadu gelaa qofka adeeci diida waa diiday janno ilaa janno dariiq kaloo lagu galo male soo ma jeedin marka waxa aad doorayda markaad nabiga khilaafaydo gaalada raacaydo hawadaada raacaydo waa dabkan waa dabkan subxaan allah meel la doorta maaha ilahay yaan ka maangelay wallahu subxaana wa tacala aclam slى اllah وsلم وbaarك عlى نabiyina mحamed